بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم رحمه الله ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف تقول عمر قد أضاف زيدا وخالد سادا لو غدأت صيدا وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزال وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم والراوي والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mulxat licraab markaa waxaynu soo qaadanay inoogu dambeeyey baabkii ahaa baab licraab sheekhu halkan wuxuu ka gudageli doonaa waxa uu yidhi baabun fi lismi lmufradi lmunsarifi ay haadaa kani baabun baab weeyi baabkaasoo kaa inun ahaaday fi lismi ismi dhexdii ismigii almufradi mufradka ahaa ismigii almunsarifi sarfoomey mufrad waxaa la idhaahdaa baabkan baabulicraab marka la joogo ilaa shan baab ayaa u maraa mufrad marka kutubtii horena waynu ku soo qaadanay waana inoo soo noqnoqonaya waxaa la idhaahdaa maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa'i sita wa waxa aan ahayn muhanne mid majmuuca oo la jamciyeyna aan ahayn mid mulxaqa oo la haleeshiyey muhanne iyo jamacna aan ahayn asmaa'ada asmaau sitaha loo yaqaanana aan ka mid ahayn baa mufrad la ydhaahdaa baab alicraab munsarifka waxaa la ydhaahdaa huwa aladii yaqbalu tanwiina waljara bilkasra waa ka aqbalaya in la tanwiiniyo in la tanwiiniyo ka aqbalaya ayaa la ydhaahdaa munsarif iyo weliba in lagu jaro kasro ismiga aqbalaya ayaa la ydhaahdaa munsarif soo duuduub oo markaa bacda tarkiib ismigii laba qaybood buu uqaybsamaya saynu kutubtii horba kusoo marnay mucrab iyo mebni labadaasaa loo qaybin waa ismi mucrab ah iyo ismi mebni ah labadaasaa loo qaybin mucrabku waa ismiga mutamakinkaa ah, mucrabku waa ismiga mutamakinkaa ee aan shabihin xarafka mebniguna waa ismiga shabahay xarafka intii dhinacu ka shabahayna kutubta horna kusoo marna wanayno iman xagga wadciga ka shabaho inuu xagga macnaha ka shabaho inuu xagga iftiqaarka ka shabaho inuu xagga isticmaalka ka shabaho saasay noqon doonaa markaa bacda tarkiib muxuu uqaybsamay laba sooma mucrabiyo iyo mebni baynoo qaybna sooma mucrabiyo mebni mucrabki waa ismiga mutamakinkaa ah ee aan shabihin xaraf aan shabihin mebnigiina waa maxay waa ismiga shabahay xaraf sow bacda tarkiib labadaba maynaan qaybin mucrabka haddana laba usii qaybsamaya labaduu qaybsamaya waa maxay waa munsarif iyo hayru munsarif saxiix walala waa ismi munsarifa iyo ismi hayru munsarifa ismiga hayru munsarifkiihi waa ka shabaha isagu ficilka ficil buu shabahaya muxuuna ka shabahayaa laba cilo oo laga helay oo ka mida sagaal cilo oynu qaadanay ama hal cilo oo kamida oo joogsanaysa laba cilo booskood kaa maxaa la dhahdaa hayrulmunsarif baa ka kalena maxaa la odhanayaa munsarifa isaga la odhanaya waa ismiga aan shabihin xaraf ficilna aan shabihin munsarif baa la dhahaa kaa marka kaasuu sheekhu raximah llahu tacaala inuu inoo sheego wuxuu yidhi wanawini sma alfariid almunsarif idaa darajta qaa'ila walam taqif wanawin tanwiini adigu alsma ismiga tanwiini ismiga alfariida ay almufrada mufradka ah ismiga almunsarifa munsarifka ah ee sarfoomaya idaa darajta marka aad xidhiidhisid hadalka qaa'ilan xaalo aad tahay weliba mid ku qowlaayo oo ku hadlaayo aad xidhiidhisid wal xaal baad ku hadlaysaa lam taqif aanad joogsan adigu calayhi ay cala alismi alfariidi almunsarifi ismiga mufradka ah ee munsarifka ah dushiisa aanad ku joogsanin alfariid wuxuu u jeedaa waa almufrad waa faciilo bimacnaa mufcal loo jeedo weyaan faciil bimacnaa mufcal ayaa loo jeedaa idaa darajta darajta bimacnaa wasalta wey waa markaad hadalkii xidhiidhi sidoo hadalkii aanad waqfinuni joogsanayn qaa'ilkuna waa adigoo hadalkii ku qowlaya oo sii odhanaya dushiisana aan ku joogsanayn haddaba wanawin buu cabire tanwiinta xagga luqada waxaa lagu idhahdaa waa ataswiit waa sawdayn waxaana laga soo qaatay nawana aa'iru idaa sawata shimbirkii ayaa sawdeeyey weeyaan macnaheegu nawana bimacnaa idaa sawata waa marka uu sawdeeyo xagga istilaaxana de waxaa jira waa nuunun saakinatun zaa'idatun talxaqu aakhira alismi lafdan wa tufaariquhu khata oo tacriifkayga iska kooban weeyaan kaas baa loo yaqaanaa qaybay lahaan jirtay oo ilaa toban qaybood baa loo qaybin jiray tobankaa qaybood kitaabkii camridigiiyo kutubta horeba waxaanu kaga soo hadalnay afar gaar ku ahaa ismiga soo mayn tawiinta loo yaqaano tawiin atamkiin iyo tawiinta loo yaqaano tawiin atankiir iyo tawiinta loo yaqaano tawiin almuqaabala iyo tawiinta loo yaqaano tawiin alciwad intaasiba ismaada qaabkay u kala gelayeena dee kutubta horead u raajici doontaan insha allah markaa tawiintu waa taa markaa fariidka waxaa ku baxaya muanaha iyo jamacaya ku baxaya maadaama mufrad sheekhu u abire muanihii iyo jamcii iyagu waa ay ku baxayaan munsarif marka aynu nidhina waa ka tawiinta iyo jirka kasre lagu jiro aqbale waxaa ku baxaya kii khayru munsarifka ahaabaa ku baxaya maxalka tanwiintu ay haleelaysaana waa xilima sheekhay noo caddeeyey oo waa idaa darajta qaa'ilan walam taqif buu yidhi maxalka tanwiintu ay haleelaysaa waa marka aan lagu joogsan weeyi haddii lagu joogsado miya xukunkeega sheekha ayaa soo wada soo basiid ma marka muxuu ka warramay waa ismigii munsarifka ah kii maalinsalifkaa ah ma isagu ka warrami doonaa waa ismiga munsarifka ah weeyaan ismiga munsarifka ah haddii aanad ku joogsanahayn tanwiin saar buu ku leeyahay intaa misle haddii aad ku joogsatid ka waran haddii aad ku joogsatidna isagaa soo wada xukunkiisa misle culimo marka wanawin waa ficil amr weeyi alsma faacilkiisna waa waajib lstitaar alsmana waa mafcuulkii alfarida waa nacti koobaad almusarifana waa nacti labaad idaa darajta jumladaas waa jumla ficliya qaa'ilan waa xaalo waxaynanu ka xaalaynaya darajtata aad ku jirtaa eh, eh, eh, faacilka walam taqif calayhi baynu soo qadarana aynan u celinino ismiga mufradka laqmadii maxay noqon wanawin tanwiini alsma ismiga tanwiini ismiga alfarida iyo almufrada mufradka ah ismiga almunsarifa munsarifka ah ee sarfoomaya ee tanwiin iyo in kasre lagu jira aqbalaya idaa darajta hadalka haddii aad xidhiidhisid qaa'ilan xaala a tahay mid ku dhawaaqaya oo odhanaya qaa'ilan xaala a tahay mid odhanaya wal xaal baad odhanaysaa lam taqif aanad joogsanahayn adigu calayhi ey cala alismi alfariidi almunsarif ismiga mufradka ah ee munsarifkaa ah, dushiisa aanad ku joogsanahayn xaaladda taasiya ismigaas iska tanwiini jaaa zaydun iska dhe misle fanaynta ka soco waqif cala almansuubi minhu bilalif ka mili ma taktubuhu laa yakhtalif taqulu camru qad adaafa zayda wakhaalidu saada alghadaata sayda wuxuu yidhi waqif joogso cala almansuubi ka la nasbiyey dushiisa minhu ay min alismi ismiga xaggiisa laga nasbiyey ismiga alfariida mufradka ah ismiga almunsarife ee sarfoomaya bilalifi alif ugu joogsa buu ku yidhi alifku waqf ka mili ma taktubu kaafta zaa'ida ka dhig ka mili maa taktubuhu ay mila maa ay mila aladii kii oo kale xaalada uu yahay mansuubkaasi taktubu aad qoraysay adigu hu maaga ad qoraysay laa yakhtalifu xaal aanu khilaafahayn ay huwa malfuudka aad ku dhawaaqaysaa lilmaktuubi ka la qorayo taquulu waxaad odhanaysaa camrun ninka camar ihi qad adaafa wuxuu martigeliyey ay huwa camar zayda zayd buu martigeliyey wa khaalidun ninka khaalid ahi saada wuxuu ugaadhsaday alghadaata aroortii hore saydaa ugaadh buu ugaadhsaday markaa sheekhu raxima allahu tacala halkan wuxuu kaga warramayaa ismiga mansuubka ah haddii aad waqfidid oo aad ku joogsatid qaabkeed ula dhaqmaysaa kitaabkii mutamimat alajrumiya markii aynu maraynay laba baaba mahal baababa ka dambeeye miya ya waqfiga waynu ku qaadanay soo mayn halkaan waynu ku soo aragna markaa waxay nagu cusub maade wax nagu cusub maaha markaa ismigii mansuub iyo marfuu iyo majruur saddexdaa mid buu noqon mansuub buu sheekhu cabiray ee marfuu iyo majruur hadii aad waqfiyaysid tanwiintumaad ka xadfaysaa iyaga tanwiintaad ka xadfaysaa aakhirkoogana waad reebaysaa tusaale jaaa zaydun soo marfuuc maaha waqfi baad is leedahay jaaa zayd waana soo qaadanade ismi majruuraad is leedahay waqfi marartu bizayd unbaad odhanaysaa ama mansuubkii isaga miya xukunkiisa halkaan aba kugu qoran yahay wuxuu ku yidhi ismi mansuub a oo weliba kamida ismiga mufradka ee munsarifkaa ayaad doonaysaa inaad waqfidid oo aad ku joogsatid maxaad samaynaysaa alifku waqfibuu ku yidhi tanwiinkii maxay isku bedelaysaa alifay isku bedelaysaa weliba wuxuu ku yidhi dhawaaqaasi aad dhawaaqayso iyo qoraalka aad qoraysaa waa laba isku mida laba iskhilaafaya maaha qaabka aad ugu dhawaaqaysid waa qaabka ay u qoran tahay tusaale wuxuu inoogu tusaaleeyey zaydan iyo saydan labadaas inoogu tusaaleeyey iminka zaydan waa ismi mansuubo oo waa mafcuul sayidan ta dambana waa ismi mansuubo oo labaduba waa mafcuul soo garan man ka dambe haddaad mafcuul mudlad ka dhigtid hadda kalena waad ka dhigi kartaa mafcuulba haye haddaba zaydan haddii aynu nidhaahno waqfi maxaa la samaynaya xarakada hore ee saareen horta waa calaamatulicraabki zaydan xarakadii dambe waxay isku bedelaysaa alifay isku bedelaysaa marka markaad ku dhawaaqaysid waxaad odhanaysaa ismi mansuuba maadaama oo aad waqfiyaysid zaydaa baad odhanaysaa maxaad ugu dhawaqday soo alif ugumaad dhawaaqin aliftaasi nudqigaa si aad samaysay manduuqa aad ku dhawaaqday wuxuu lamid yahay maktuubkaad qoraysina alifun baad qoraysaa wax kalood qoraysaa ma jiro masle faane ku jirtaa marka ma macnaha guud ee sheekh ka cabira waa maxay ismi mansuuba haddii aad doonaysid inaad waqfidid alif ku waqfi oo tanwiintii alif u bedel masle faane ama malfuudka aad ku dhawaaqayso iyo maktuubka aad qortana waaba isku qaab iyo qaab weeye qaabka aad ugu dhawaaqaysa waa qaabkay u qoran tahayba weeyaan marka saw alif ugumaad dhawaaqin aliftaana way u qoran tahay macnihii tusaalihiina wuu ku tusaaleeyo zayda iyo sayda buu kugu tusaaleeyey soo labadaba alif uguma dhawso ma dhawaaqaysid qoraalkiina dee alif ugu dambayso indhahagaad ku aragtaaba soo basiid ma waxaday kuma jiro ama marfuuci iyo majruurkii miya tanwiintaa la xadfayaayo aakhirkoogiina sukuun baa la saarayaa oo intaa masle culimo haddaba sheekhu naadimku wuxuu tacdaad ku sameeyey tusaalaha muu zaydan oo keliya inoogu daayo waxay yidhaahdeen wuxuu ugu dayn waayey laba mid mansuubkaasi ama caaqil ha noqdo ama hayrulcaaqil ha noqdo iminka zaydan waa maxay dee waa caaqil saydanta dambana haddaynu ujeedno masiidka la ugaadhsanayo magaciisii dee waa hayrulcaaqil dhinac kale haddaad u dhigtid ismulmacniyo ismudaat buu uga jeedaa zaydan waa ismudaat saydanna ismulmacnuu noqonaya waa haddaynu ka dhigno mafcuulumudlaq oo saade mafcuulmudlaq haddii aynu uga dhigno weeyaan masle fahne sidaa aawadeed buu tusaalahana kugu tacdaadiyey oo uu farabadiyey waqif waa ficlamar cala mansuubi jaariya majruurka qif ku tacaluji minhu jaariya majruurka mansuubkan laftiisa ku tacaluji masle fahni bilalifina maxaad ku tacalujinaysaa qiftii horaad ku tacalujinaysaa ka mili maa taktubu miladani waa xaalo saasaa fiican oo kaafta zaa'idaynu ka dhigana misle fahni culimay kaafta zaa'idan ka dhignay haye milana waxaynu ka dhignay xaalo mansuubkaynu ka xaalaynana maadna waa ismuusulo waynu u idaafaynay taktubu jumladaasi taktubu ad qori adigu taktubu ad qori adigu hu maaga jumladaas maxay noqonaysaa silatu mawsuul bay noqonaysaa de masle fahni laadaasi waa naafiya yakhtalifna waa ficil mudaaric taquulu dee intan ka dambaysaana maquulu qawlkunbay noqonaya laqmadii maxay noqon waqif joogso cala almansuubi ka la nasbiyey dushiisa minhu ay min alismi ismiga xaggiisa laga nasbiyey ismiga alfariidi mufradka almunsarifi ee sarfoomaya bilalifi alif ugu joogsa buu kuleeyay o alifku waqfi ka mili maa taktubu mila maa ay mila ladii kii oo kale xaalada u yahay taktubu aad adigu hu maaga aad qori laa yakhtalifu xaal aanu khilaafahayn ay huwa malfuudka aad ku dhawaaqaysaa lilmaktuubi kala qorayo xaalada aanu khilaafayn ee isku qaab iyo qaab ay noqonayaan taquulu waxaad odhanaysaa camru ninka camar ihi qad adaafa wuxuu martisooriyeeyey zayda ninka zayd ah wa khaalidu ninka khaalid ihi saada wuxuu ugaadhsaday ay huwa khaalid alkhadaata aroortii hore sayda ugaadh ayaa uu ugaadhsaday waay وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزال وحو يري waxaa kan wuxuu ku sheegayaa ismigii munsarifka ahaa haddii la idaafeeyo haddii la idaafeeyo ama al ay gasho xukunkiisi muxuu noqonaya intaasu kaga sharaxaya halkan wuxuu yidhi wa tusqidu waad ridi adigu atanwiina tanwiinta ayaad ridi in adafta haddii aad idaafayso adigu hu ay al isma alfariid almunsarifa ismiga mufradkaa ee munsarifkaa haddii aad idaafayso hee ay tusqid waad ridi haa tanwiintii waad ridi aw in takun haddii aad ahaatid adigu qad carafta mid macrifeeyey adigu hu ay al mid macrifeeyey bilaami laa mid ku macrifeeye haddii aad tahay hee dee tusqid waad ridi adigu haa tanwiintii waad ridi mihaaluhu ay mihaalu suquudi tanwiini tanwiinta dhicitaankeega tusaalaheedu jaaa hulaamulwaali weeye jaaa waxaa yimiday hulaamulwaali waaliga addoonkiisii ayaa yimiday ninka boqorkaa ah, waxa weeye addoonkiisii ayaa yimiday wa aqbala waa soo qaabilay alghulaamu wiilkii kalhazaali kaa'ina kalghazaali xaalo uu la mid yahay halkan sheekhu raxima taala wuxuu inoo tilmaamayaa tanwiintii wax ridi karaa inuu jiro oo tanwiintii ay ku dhacayso wa haddii la idaafeeyo oo ismigii munsarifka ah haddii aynu idaafayno tanwiintii daaqadda waa ay ka baxaysa haddee ismigii adaatu tacriifkii la geliyana daaqadda ayaa ay ka baxaysa labadaa goorba tanwiintii waad ridaysaa sababtu waa maxay tanwiintu waxay ku tusinaysaa calaa kamaali ismi ismigu inuu dhamaystiran yahay tanwiintu kutusinaysaa oo wax dambe oo ka dambeeya aanu u baahnayn idaafaduna waxa ay ku tusinaysaa yani ismigu cala nuqsaanihi inuu he kala dhantaalan yahay oo wax ka dambeeya uu u baahan yahay walihaada lina shaya alwaaxida laa yakunu kaamilan naaqisan fi aanin waaxidin shayga keliya mar keliya ma noqdo shay naaqisa oo kala dhantaalan kaamilna ah oo dhamaystiran mar keliya ma wada noqon karo markaa ma kulmi karaan maadaama oo ayna kulmi karahayn tanwiintii waa la xadfaya kaanii tanwiinu waanti idaafatun faid maa taraanii laa taxulluu makaaniya waa ki shacirkii kalena lahaa soo ma markaa wax tanwiin laydhaa iyo wax idaafo laydhahdaa ay kulmi maayaan misle faanaynta waa mid labaade tanwiintii iyo ashiina ma kulmayaan tanwiintii iyo ashiina ma kulmayaan maxayna ku kulmayn waxayna ku kulmayn lianna tanwiina yadullu cala tankiir tanwiintu maxayna tusinaysaa nakirannimayna tusinaysaa haye tarii muxuuna tusinaya laamtuna maxayna tusinaysaa si sheekhu cabire laambu ka cabire dee tacriif bayna tusinaysaa tacriif ayayna tusinaysaa soo ma markaa mar keliya laba shay oo isku did ihi dee shay kuma wada kulmi karaan markaa tanwiinta xilima ayay dhacaysaa laba mawduc buu kugu uriyey sheekhu haddaa ismigii la idaafayo munsarifka tanwiintiyaa ka dayn haddaa ismigii eh, munsarifka ahaa adaatu tacriifkii la geliyana tanwiintiyaa ka dayn buu ku yidhi omenaba culimo tusaaluu ku siiyey oo oh, awal hore waxaad iska odhan jaaa hulaamun soo iskamaa tirahdeen jaaa hulaamun baad iska odhan lahayd haddaba jaaa hulaamun iyada oo oh, ayaad idaafaysay lama oran karo jaaa hulaamu alwali ma jirto isku idaafay tanwiintii tu jaaa hulaamu lwaali maslafane al baa gashay sow hulaamun iskama ahayn al baa gashay alhulaamu waad odhan alhulaamun dee odhan mayse alhulaamun odhan mayse hadda maslafane markaa tanwiintii mise bay dhacaysaa laba xaaladood xilima ismigii mufradka ahaa ee musarifka ahaa marka al la geliyo siduu cabirana laanbi noo cabire ama marka la idaafeeyo maslafane inta laba tusaalayaasha waa labadaasu jaa hulaamulwaalina waa kii hore oo idaafadii algulaamna isagoo adaatu tacriifkiia ka soco haddaba eeg watusqidu waa ficil mudaaric oo faacilkii waa adaa lagula khiaabaya dee saa'ilkii baa lala khiaabaya atanwiina waa mafcuulkii intu waa adaatu shardi adafta waa ficil iyo faacil iyo mafcuul waana ficlu shardigii ayna jawaabu shardi kaa horeyna tusinaya tusida horeyna tusinayso uu xadfan yahay awdu waa iska xarfu cadaf intu waa adaatu shardi takun waa ficil mudaaric oo wuu jismisan yahay ismigiisime waa anta dad carafta waa ficil iyo faacil iyo mafcuul bilaami jaar iyo majruurka qad carafa iskaga tacaluji aawey jawaabu shardigii iyada lafteeda wuu go'an yahay miithaaluhu waa mubtade jaaa ghulaamulwaali iyada saa wada socotay khabar iska tahay maxkii ade hadday kala gaar kala icraabo kadibna jumlada khabar ka dhig wa aqbalulghulaamna ku soo cadaf maxay noqon wa tusqidu waad ridi atanwiina tanwiinta ayad ridi in adafta haddii aad idaafayso adigu hu damiirkan iyuu ku dhacaya waa ismi mufradka hu ay alsma alfariid almunsarifa ismiga mufradka ee munsarifkaa haddii aad idaafayso hee awi jawaabkii tusqid waad ridi adigu haa tanwiinta ayaad ridi aw in takun haddii aad ahaatid adigu qad carafta mid ku macrifeeyey hu ismigii mufradka ahaa ee musarifka ahaa bilaamin laam mid ku macrifeeye haddii aad tahay hee aawey jawaabkii tusqid waad ridi adigu haa tanwiintii ayaad ridi mithaaluhu ismigaasi tusaalihiisu jaaa ghulaamulwaali weeye khabarkii wada socda jaaa waxaa yimid ee ghulaamulwaali waaliga ulaamkiisii ayaa yimiday wa aqbala waa soo qaabilay weeye alulaam wiilkii kalhazaali garanugoo kale xaalada u yahay ayaa usoo qaabilay raab ahaana minska basid noqon waxaday kuma jiro markaa mid u fiirso agga hore markaynu soomana sheekhu wuxuu inagu yihi waaaalatu tacriifi alfa man yurid tacriifa kibdin mubhamin qaala kabid wa qaala qawmun inaha laamu faqad id alif alwasli mata tudrij saqad sosaynama odhan aadaatu tacriifka afar qawlo ku jirayna soo sheegna sooma sheekhu halkaa wuxuu inoo cabiray waaalatu tacriifi alfa man yurid haddana muxuuna yidhi wa in takun bilaami qad caraftahu u fiirso sheekh iminka bilaam buu kuga cabiray markii horena muxuu ku yidhi al buu cabir kolka horena wa aalatu tacriifi al buu ku yidhi al buu ku yidhi markaa eeg kalaamka sheekha ma tanaaqud in ku jira lamoodaa sooma ila marka hore wuxuu ku yidhi wa aalatu tacriifi alfa man yurid haddana muxuu ku yidhi iminkana wuxuu ku yidhi aw in takun bilaami qad caraftahu waxaan kaga jawaabaynaa biannahu jaarin cala almadhabayn labadii madhabba sheekhu waa ku socdaa labada madhab waa kee jaraa calى اlqwl bana adaata tacriifi majmuc lif wlam waa madhabkii ayo khaliil bn axmed alfarahidi ardaygiisii siiba wey hamsadu may ku kala duwanaayen qowlkaa sheekh waa ku tegsanyo hor u marayba oo wuxuu yidhi waalat tacriifi alfa man yurid qowl labaadna waa ku socdaa qowlkii labaadee ahaa biana adaata tacriifi allaamu faqad waa madhabkii ayo madhab lakfash soo ma marka labada madhabba sheekh waa ku socda qabsan marka halkaa waxaa naga baxay ismigaasi baab asmaai asmaada baabkeedii weeye asmaadii asitati lixda ahayd asmaadii almuctallati muctalada ahayd baabkan waa baab asmaa asita icraabka waxaa asaloo in lagu icraabo xarakaad iyo sukuunka waxaa jirta haddaba toddoba baab oo kitaabkii mutamimadina aynu ku soo marnay oo asalka ka baxay oo abwaabu niyaaba laysla yidhahdo waa toddoba baab toddobada baab laba qismiin baa lagu dhisayey wax afcaal iyo wax asmaa ah laba afcaal ahaa shanta kale soo hadhayna asma ay marka qaybtii ismiga ayuu halkan ka bilaabaya qaybtii afcaashana abwaabta ugu dambaysa kitaabku sheekhu raximah allahu tacaala uu kaga warrami doona markaa wuxuu usoo horreysiiyey ismiga loo yaqaano alasmaa asita ismigaasuu soo horreysiiyey sheekhu asmaa asita dee waxba daabit kaagama baano maxaynu odhan jirnay xadduha cadduha tacriif waaba tirinteedaba mid kalaynu ohan jirna muxuu aha qolkii kalaynu ohan ya idaa kaana shayu maxsuura bilcaddi istagnuu can xaddi shaygu haddii uu yahay mid tiro lagu waxay ka maarmaan ka kaaftoomaan maxay ya tariifkiisa way ka maarmaan tariifkiisa way ka maarmaan qaarkoodna waxay ku tacriifiyaan oo ay usoo dhaweeyaan oo yidhahdaan kullu ismin ismi kasta muctallin jir mufradin oo mufrada muctallin oo buka oo la weyneeyo hayri mansuubin aan la nisbaynin mudaafin la idaafeeyo ligayri yahay mutakalim waa shuruudii shuruudii marka ismigan marka la yacraabayo ismigan loo yaqaano alasmaa sita shuruud buu leeyahay shuruuddaasi kutubta horan soo sheegnay sideed shardi bay ahaayeen sideeddaa shardi labunbaa loo kala tuurayy labada loo kala tuurayay maxay ahaayeen wax caama iyo wax khaasa somayn hamsatun caamatun likuliha wa alaaatun khaasatun bibacdiha saasaynu odhan jirnay shan waa caamo intaba way ka dhexaysaa saddexna waa gaaroo bar kamid ay gaar ku tahay shanta caamkii maxay ahaayeen ko an takuuna mufrada waa inay mufrado tahay hadday muaniya majmuuc kaaga baxo kuwa raabtaad raab sidbaad raab aye wa an takuna mukabara waa inay mukabara tahay waa inayna musaqara ahayn haddii la taskhiiriyo waxaa la icraabaya icraab daahira jaaanii ubayuka wara'aytu ubayaka wamarartu biubayika waa taskhiir soo maa ka soco haye an takuna hayra mansuuba waa inan yaa nisbe la gelin hada abawiyun xaraka daahiraad iraabi wara'aytu abawiyan wamarartu biabawiyin wa an takuna mudaafa waa inay mudaafo aan la idaafaynin oo mufrada oo idaafo laga dhartiro maxaa la samaynayaa dee idaafo laga dhartiro dee xarakada heera la arabay haadaa abun wa ra'aytu aban wa marartu biabin saxiix wala la maxay noo timid de wa an takuuna idaafatuha ah, ligayri ya lmutakalim ya lmutakalim waxaan ahayn waa in loo idaafe taas maad iska ilaalinaysaa bis wax kastoo dhan baa idaafayn kara ya lmutakalim inaad iska ilaali wuxuu noqon karaa ismi daahira jaa abu zaydin waa ismi daahira loo idaafe wuxuu noqon karaa damiir haa'iba jaaa abuuhu baad iska odhan kartaa wuxuu noqon karaa damiir mukhaataba jaaa abuuka waad iga wuxuu noqon karaa damiir mutakalima oo aan ya-un ya wa abunaa shaykhun kabiir marka waxaa iska ererasa u yaal mutakalim iska ilaali waxaa kaleo dhan noqon karaa misle faanaynta waa shantii caamka ahayd saddexda khaaska ka warrama saddexda khaaska mid waxaa gaar u lahayd ismiga loo yaqaano fu muxuuna ahaa wa an takuna min almiim miim waa inay ka maran tahay haddii ayna miim ka marhnayn maxaa la samaynaya xaraka daahira la eraabaya haadaa famun wara'aytu faman wamarartu bifamin maxaa inoo yimiday dhuna labay gaar la lahayd soo ma labada gaarka la lahayd waa maxay an takuna bimacnaa saaxib waa inay saaxib la macno tahay hadday mawsuulo tahay miya sida mashhuurka ah waa mebni oo la bininayo hadday mawsuulo tahay waynu arki doonaa insha allah ismu jinsi daahira waa in loo daafay ismu jinsiga waxa loo jeeda waa ismi nakira ah looga jeeda iska fahmi daahirna damiir waa inaanu ahayn markaa sideeddaa shardi ayay ahaayeen labadaa qayboodun baa lagu dhisi jiray hamsatun caamatun likuliha wa halaaatun khaasatun bibacdiha xukunka asmaadan miya xukunka asmaadan turfacu bilwaaw niyaabatan can idama wa abuna shaykhun kabiir wa tunsabu bilalifi niyaabatan can ilfatxa ina abana la fii dalaalin mubiin aayad quraan wa tujaru bilya niyaabatan can ilkasra soo ma irjicuu ilaa abiikum xukunkiisna waa ka wax kugu laabani ma jiro wuxuu yidhi sheekhu wasittatun tarfacuhaa bilwaawi fii qowli kuli caalimin waraawi wasittatun lix tarfacu waad rafcin adigu haa sitada bilwaawi wow ayaad ku rafcin fii qowli kuli caalimin caalim kasta qowlkiisa qowlkaa dhexdiisa wow ayaad ku rafcin waraawi wa fii qawli kuli raawin wariye kasta ah, qawlkiisa qawlkaa dhexdiisa waxaad ku rafcinaysaa wow ayaad ku rafcinaysaa wanasbu nasbo fiihaa ay fi lasmaa'i asmaa'ada dhexdeeda la nasbiyo asmaa'ada asitati lixda a ah, bilalifi kaa'inun bilalifi alif ayaa uu ku sugnaaday nasbahaasi yaa ukhaya walaalyara weygiyo wajaruhaa ay wajaru lasmaa'i asmaa'ada jarkeeda asma'ada asitati lixdaa bilyaai kaainun bilyaai jarkaas ya ayaa uu ku sugnaaday facrif garo waxa aan ku leeyahay wactarif qirana wahya asmaa'adaasi akhuuka walaalkaa weeyi wa abuu cimraane cimraan aabbihii weeyi wa dudu weeyi wa fuuka afkaagii weeyi wa xamuu cuhmaane cuhmaan seedigii weeyi uma hanuuka ey wa hanuuka shaygaagii saadisu asmaa'i asmaa'ada ka lixeeye weeyi ee faxfad xifdi maqaali ay maquuli odhaahdayda xifdi xifdadi dhakaai ay xifdan xifdi xifdi xifdiga oo kaa'inan ahaday ka xifdi shaksi shaksi xifdintii shaksigii didhakaa'i caqliga iyo dhugtow saaxiibkaa waay de waaba basiidba sooma asmaalkhamse wixii ku jiray o dhan horena ku bastinay iminkana wax ka tiltilmaanay wuxuu ku leeyahay lix waxaad ku rafcinaysaa waaw caalim kasta qawlkii ciddiidan ma jirta bu ku yidhi sheekhu soo ma aragti ya fii qawli kulli caalimin bu ku yidhi waa nin caalim ku ah istilaaxaadkii naxwiga mujtahidna ah weliba waraawigana muxuu uga jeedaa waa naaqil isagu ah, naaqil weeyaan wuxuu ka soo naqlinaya maxay can fusaxaa'i lcarab ayaa isagu ka soo naqlinaya waxaad ku rafcinaysaa buu ku yidhi wow xaalatu rafcasi asmaa'adaan ku soo tilmaamay waxaad ku nasbisaa buu ku yidhi maxay alif ku nasbi waa intii iminkuna kuu sheegayde waxaanad ku jirtaa buu ku yidhi maxay yana ku jir wuxuu kuu sheegay tira buu kugu sheegay sheekhu shuruuddeediina kama warramin shuruudda sababtu uga warrami waaye ismiga ugu horreeya haddii aan soo qaadno dee shuruuddii o dhan baa ku guda jirta soo ma marka wuxuu kaga kaaftoomaba maxay dee nudqiga ay ku dhawaaqaya laftoodaba shuruuddii laga fahmaya maadaama oo laga fahmayo iyadii oo qaaraa dhigan qoraal ahaan kugumu sheegin saasuu kaga kaaftoomay markaa sheekhu waaya akhuuka waa abu cimraana waduwafuuka waxamu cuhmaana akhuuka buu ka bilaabay waa ahi waa walaalkii wa abu cimraana waa cimraan aabi waa lafdiga abki hu akuuka ay jaaa akuuka waad iska odhan kartaa de walaalkaabaa yimid wa abu cimraana aliftu waa aliflidlaaqe khaaba abu cimraana abu cimraan baa he noo khudbadeeyey ah, abu cimraan kaana shaari wuxuu le waa kunyatu cuhmaan ibnu cafaan wduu duudanna waxaad odhan kartaa tasadaqa duu maalin mid maal iyo hanti u saaxiibaa ah wax sadaqadaystay wafuuka ah, jamula waxa qurux badnaaday fuuka afkaagii iska odhan karta waxamuu cumaana waxamuu cumaana ay xadara waxaa soo xaadiray xamuu cumaana cumaan seedigi uma hanuuka marka hanka isticmaalaad ilaa saddexa ayay sheegaan han waxaa la dhahdaa bay yidhahdeen waa ismun likulli maa yustaqbaxu bihi tasriixu wax kasto in la cadeeyo oo afka laga soo saaro la nicdaysanayo la dhibsanayo ayaa la ydhahdaa maxay ayaa la dhaahdaa han la dhaahdaa kalqubuli waduburi iyo wixii lamid a mee waxaba la dhahdaa bay yidhahdeen farjiga cayntiisa mee waxaa loo jeedaa bimacnaa shay ayaa loo jeedaa bay yidhahdeen intaba way sheegaan markaa qisay soo naqliyaana waxay dhahdaan uma hanuuka de sheekh kitaabka waxaa la dhahdaa bintuleyla la dhaha sooma ya oo saynu sheegnay inan yarow dhalaa lagaga tegey islaantu lo iyo waxay soo maalaysaba kadibna inanti yarid baa kadeedo markaasuu yidhi uma hanuuki sadis asmaai ya ama islaantii lafteedii buu ku yidhi ah, uma hanuuki sadis asmaai waa iska sheeg sheegaano ah, faxfad maqaali xifdadi dakaai wuu ku baraarujinaya sheekhu ah, waana kugu dhex jirta soo maarati wuxuu ku leeyahay war hadalkan aan kuleeyahay iska soo jeedinuune sidii nin caqli leh u fikir oo u xifdiyo u weele buu ku leeyahay in badan buu ina soo waaniye sooma wa sitatun waa mubtade maxaa u cunansiiye marka wa sitatun waa mubtade ma musawiq صifa ka go-an min alasmaaء اlmufrada tarfacuhaa waa khabarkii weey jumladaasi faacilkina waa anta haaduna waa mafcuulkii bilwaawi iskaga tacaluji fii qowli kuli caalimin waraawi ku tacaluji tarfacu wanasbu waa mubtade fiihaa jaariya majruurka annasbi iskaga tacaluji yaa ukhaya waa xarfinidiyo munaado weeyi bilalifi jaariya majruurkaasa khabarkiya wajaruha waa mubtada bilyaai khabarkii ka dhig facrif wuxuu ku leeyahay facrif garo saa'ilyow i weydiinayaa waxa aan ku leeyahay horta garo oo qalbigaaga ka garo si aad u noqotid mid mustafiida ah oo ka faa'idaystay kalaamkayga iyo hadalkayga wactarif qirana cidda cilmiga ku faa'iidaysay cilmigay ku faa'iidaysay ha qarinine cilmigay ku faa'idaysay qira buu leeyahay oo ha odhan he maxay iyadoo laguu feeday ha odhan waan wada raacanayna buu ku leeyahay ee qira in laguu faa'iideeyey kadibna si aad u noqotid aadna ayrkaa si aad ugu sii faaideysid ayrkaa si aad ugu sii faa'idaysid hawshaasna oo qira buu ku leeyahy wahya akhuuka de intan waa tusaalayaal uma hanuuka umad waa iska bimacna lwaaw wahanuuka baad iska odhan kartaa xagga horead ku cadfi wahya iyadu akhuuka weeyi wahanuuka weeyi saadisul asmaa'i weeyi hanuuka ka bedel waa sax waxaa kalood odhan kartaa wahanuuka hankaagu saadisul asmaayi weeyi oo mubtadiya khabar baad ka dhigi karta wahanuuka xagga hore ku cadaf saadisul asmaayina khabarkii ka go ey huwa hanku saadisul asmaayi weeyi icraabaadkaas way iska bannaayin faxfad xifdi maqaali maqaaladayda iyo odhaahdayda xifdi maqaal waa master mimiya bimacna almaquulun baana loo jeedaa xifdadiida kaana icraabka ugu iska fudud yahay laqmada u e, fiirsa marka wa sitatun lix tarfacu waad rafcin adigu haa sitada bilwaawi wow ayaad ku rafcin fii qowli kulli caalimin caalim kasta qowlkii qowlkaa dhexdiisa wow ayaad ku rafcin wa raawi ay wa fii qowli kulli raawi mid kasta oo raawi oo wax soo wariya qowlkii qowlkaa dhexdiisana wow ayaad ku rafcin wanasbu nasbo fiihaa ay fi lasmaai asmaa'ada la nasbiyo asmaadaasi tati lixdaa ah bilalifi kaainun bilalifi alif ayaa uu ku sugnaaday nasbahaasi yaa ukhaya wajaruhaa ay wajarulasmaai asmaada jarkeega asmaada sitati lixdaa bilyaai kaainun bilyaai ya ayaa uu ku sugnaaday ee facrif garo waxa aan ku leeyahay wactarif qirana wahiya asmaadaasi akhuuka walaalkaa weeyi wa abu cimraane cimraan aabbihi weeyi wa duu maalin weeyi wa fuuka weeyi wa hamuu cuhmaane weeyi uma hanuuka ay wahanuuka weeyi wahanuuka shaygaagii weeyi wahwa hanku saadisul asmaai asmaada ka lixeeye ee faxfad xifdi buu ku yihi naadimku maqaalii ay maquuli odhaahdayda xifdi xifdadidakay ay xifdan xifdi xifdi xifdigaasoo kaa'inan ahaaday ka xifdi shaksi ruux xifdigii oo kale ruuxii didakaa'i dhugta iyo caqliga iyo maskaxda u saaxiibka fii qowli kuli caalimin waraawi qowlkaasi asmaadan loo yaqaano asmaa sita icraabkeyga waxaa ku jira labiiyo toban qowl laba-iyo toban qowl baa ku jira icraabka la icraabo qowlka mashhuurka ah ee caanka baxay waa sidaasi aynu tilmaannay oo ah in wow lagu rafciyo alifna lagu nasbiyo ya-na lagu jiro qowlkaasi waa qowlka mashhuurkaa ah wey qowlka saxiixa ah ama se raajixa ah ee uu tilmaamay ina maalik iyo ibnu hishaam loona nisbeeyo siba weyhi waa in lagu icraabo xarakaat muqadar ah xaraka muqadara ah damt mqadaraة lى اwaaw fatxaة mqadaraة lى اأlf kasraة mqadaraة lى اlya qowlkaas baa raajix on gaari doonaa insha allah labiyo tobanka qowl baa ku jira haddana sheekhu wuxuuna yidhi fii qowli kuli caalimin waraawi aye kuli adaad cumuumu keenay siyaquhu kulun aw ilcumuumu waqatala ladi lati lfuruuc waa kii maraaqigula waa cumuum soo ma aqwaashaasina waa ay jirtaa marka waxaan odhanaynaa oo loogu cudurdaaraya sheekha waxaba suuragal ah aqwaashaasi ku jirta icraabka asmaaulkhamsaha inaanu u muuqan markii uu taaliifinayay ee uu qorayo kitaabka de ah, saasaa loogu odhan karaa ka soco wlwaaw wlyaau jamiica wlif huna xuruufu lictilaali muktanif wlwaaw wow wlyaau iyo ya wlalifu iyo alif jamiican xaale ay yihiin dhammaan hunna halaasadaasi xuruufulictilaali cilada iyo xanuunka xuruuftoodii weeyi ictilaalkii almuktanifi ah hareerta ka gelayay kelimada almuktanifi garbagelaynayay ee hareerta ka gelayay kelimada halkana wuxuu ku tilmaamaya xuruufu cillo ayuu kuu sheegaya sheekhu in badan way soo noqnoqon doonaa xuruf cillo maxaa la dhahdaa beytkan baa iska xifdiya saabada xuruuf cillo halkan uu kugu sheegay walwaagu walyaau jamiica walif huna xuruufu lictilaal mukhtanif waa saddexda xuruuful cillona waa la dhahdaa xuruufumad waa la dhahdaa xuruufulayn waa la dhahdaa xuruuf cillo maxaa loogu bixiyey waa linqilaabi bacdiha ilaa bacdin barhkeed baa u gadoomay mararka qaarkood badh sooma waa la isku dawaynaya somasobar barkood baa barka kale u gadoomaya xurufmadna waa la tajwiidka lagu barta linna waa la iyagana tajwiidka lagu barta marka wuxuu ku leeyahay wawda iyo yada iyo aliftu dhammaantood waa xuruufu cilla mulaqanba duuduubnimadiisaa ku xuruufu cilla almuctanif muxuu ugu magacaabayaa dee xagga dambe dhacaan bu ku leeyahy xagga dambe kelmadda xaggeega dambe ayaa ay dhacaano muctanif saasaa loogu magacaabay oo muctanifkani waa ismu faacil sarfigaynu ku baran doonaaye iktafa itanaafadii khumaasiga iktanafa biwasni iftacala ismigeedii faacil weeyaan kolkaa wax adagoo de xukunaano kusii jira ma jiro xuruuf cilihii un he daabidkoogi inaad baratid sooma waa intaa macnaha ugu weyne ku jira iyaga walwaagu wawdi walyaau iyo yadii walalifu iyo aliftii jamiican xaale ay yihiin dhammaan hunna waa mubtade labaad eeg walwaagu waa mubtade walyauna way ku cadfan tahay walalifuna way ku cadfan tahay jamiicanna waa maxay waa xaalo sowmaa haye waa mubtad labaad e sooma xuruuful ictilaali weeye jumlada dambea taa hore khabar u udhacaysa almukhtalifina ictilaalkaa laga sifaynaya walwaagu wawdii walyaau iyo yadii walalifu iyo aliftii jamiican xaale ay yihiin dhammaan huna halaahadaasi xuruuful ictilaali xanuunka iyo jirada xuruufteedii weeyi ictilaalkii ama xanuunkii almuktanifi hareerta ka gelayay kelimada ama garbagelaynayey halkaana waxaa naga dhamaaday asma lhamsiy wallahu aclam subxaanaka alla bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuubu ilayk